bsm illaahi الرxmn الرaxيim alxamdu lilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi wsaxbihi wslm ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay kitaabkii kashfu shubuhaat lilimaam اlcalaamah almujadid mxamed bn cabdilwahaab atamimiyi raximah اllahu tacaala shubuhaadkii ayaanu ku dhex jirnay waxaa ugu soo dambeysay oo ka hadlay in uu yidhi haddii uu yidhaahdo aniga rabbi uma shariigi yeelo waxba alla ugu dari maayo laakiin saalixiinta oo la cuskadaa ma ahan shirki waxaa ku tidhaahdaa buu yidhi haddii aad qirayso in alla subxaanahu wa tacaala shirkiga uu xarimay weliba uu taxriimkiisa uu aada iyo aada u weyneeyo zinada uu ka weyneysiiyey oo aada qirayso in alla subxaanahu watacaala shirkiga aanu dhaafin waa maxay haddaba marka arinka alla uu sidaa u weyneeyey ouna sheegay inuunan dhaafaynin ma oga markaa haddii aanu ogeyn marka waxaa weyaan waxaad tiraahdaa sideebaad naftaada uga beri yeelaysaa shirki adoon aqoonin shirki waxa uu yahay sidee buu alla subxaanahu watacaala shay kaaga xarimay ou kugu sheegay inuunan dhaafaynin shaygaa adigana aadanba su-aalaynin ama aadan weydiinaynin isla markaana aadan aqoonin mana taqaanid mana yacni weydiinaysid markaas ma waxaad u malaynaysaa buu yidhi in alla subxaanahu watacaalaa uu xarimayo yacni shay isla markaana aanu ku caddaynaynin ma sidaabaad u malaynaysaa buu yidhi ayb marka halka ayaan joognay fain qaala haddii uu yidhaahdo marka ashirku shirkigu cibaadatu lasnaami asnaamta oo la caabudo weeyaan wa naxnu anaguna laa nacbudu lasnaama asnaamtu ma caabudno faqul lahu waxaa ku tiraahdaa maa macnaa cibaadati alasnaam asnaamta caabudidooda macnaheeda waa maxay sidaa ku dheh marka shubha kale haddii uu yidhaahdo marka shirkigu waa asnaam la caabudo annaguna asnaam ma caabudno markaa waxaa ku tiradaa buu yidhi maa macnaa cibaadati alasnaam asnaam la caabudaa macnaheedu muxuu yahay atadunnu ma waxaad u malaynaysaa annahum iyagu yactaqiduuna inay ictiqaadsanaayeen gaaladii anna tilka alaxjaara dhagaxdaas wal akhshaaba looxaantaas takhluqu inay abuurayso watarsuqu ay arsuqayso watudabbiru ay maamulayso amra man ah, qof arrinkiis dacaahaa u yeertay iyada fahaadaa kan marka yukadibuhu lqur'aanu qur-aankiibaa beeninayo markaa sheekadii marka waxay gaaraysaa ninku inuu yidhaahdo waana wax dad badan ay yidhaahdaane war annaga shirki waa asnaamtoo la caabudo meeshaan wax asnaam caabudo miyaad uga jeedaa kuleeyihin magaaladan ma dad asnaam caabudaa joogo ma dad waxaad aragteen idinku asnaamta caabudayo shirkigu marka waxuu leeyahy marka asnaamtoo la caabudo annaguna asnaam ma caabudno halkaa marka waxay tegaysaa asnaamtoo la caabudo maxay tahay marka qur-aanku laba siiba wax uga hadlaa marna asnaamtoo cabiraaba sidoo kale marna awthaan ayuu cabiraa awthaan inta awthaan oo cabiraana weliba badan awthaan watan iyo sanam watan iyo sanam cumuum i khusuus baa ka dhexeeya watan waxaa la yidhaha wax allaale oo la caabudaa waa watan sanamna waxaa weeyaan wax allaale la caabudo ee markaas sawir leh wixii musawiran ee qaab iyagu leh sanam baa la yiraahdaa wixii aan musawir ama qaab aan lahaynna ee la caabudaana watan baa la watanku marka waa ka caamsanya watanka wax kastoo la caabudo ama timhaal ha ahaada mayaanu ahaanin musawir ha ahaada mayouna ahaanin sanamku laakiin waa inuu musawir ahaadaa shardi ah sidaas in la egbaa marka mujaahidna u kala qeexay watanka iyo sanamka marka uu fasirayo ibnu jariir abari baad ka eegeysaa markuu fasiraayo qowluhu tacaala waid qaala ibraahiimu rabbi ijcal hada albalada aamina wajnubnii wabaniya an nacbuda alasnaam meeshaa markuu ka hadlayo ayaa ibnu jariir marka wuxuu sheegaya oo kasoo naqlinaya bacdusalaf watanka iyo sanamku inay sidaa u kala macneeyeen haddaba haddii marka sanam la caabudaa ay suura shirkiga kamida weyaan waa suura shirkiga kamida qofku hadduu geed caabudo sanam buu caabudo qofku hadduu geed caabudo ilahay keyrkiibuu caabudo shirki buu sameeyey haddii qofku uu caabudo haddii qofku uu caabudo wax iska yacni mabaadi ah ee uu markaa isagu amaama uu caabudo shaksigii wax aan masawirnayn oon masawir aan ahayn sida qabri iyo wax lamid oo kale waa wasan bay noqonayaan walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlaayey arrinka ku saabsan qabrigiisa waxa uu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii watanan yucbad watan ayuu sheegay ilaahu qabrigeyga haka dhigin watan la caabudo qabrigu marka dabcan waxaa laga yaabaa inuunan masawir iyo waxba aan loo yeelin way dhici kartaa marka watanka iyo sanamku saasay kale yihiin shirkigana laguma soo koobi karo masawir keliya ninka caabudo lama dhihi karo oo ninka caabudo ka waran marka geed geedkuma sanam baa ma ah waa watan maca daalika shirki buu sameeyey ayb marka wuxuu yidhi faqul lahu waxaa ku tiraahdaa maa macnaa cibaadati alasnaam atadunnu ma waxaad u malaynaysaa annahum iyagu yactaqiduuna inay ictiqaadsanaayeen anna tilka alaxjaara dhagaxdaas walakhshaaba geedahaas yacnii looxaantaas takhluqu inay abuurayso watarsuqu ay irsaaqayso watudabbiru ay maamulayso amra man dacaaha qofka u yeeranayo arrinkiisa ama caabudayo fa kan yukadibuhu waxaa beeninaya alqur'aanu baa beeninayo sidaa ma ictiqaadsanayna qul man yarsuqukum min asamaa'i waalardi aman ymliku samca wlabsaar wman yukhrij alxaya min almayiti wayukhrij almayita min alxayi wman yudabiru lmra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun fain qaala haddii uu yidhaahdo inahum iyagu yaqsiduuna way u qasdayaan khashabatan loox aw xajaran ama dhagax aw mase binyatan ama dhismo ayay u qasdayaan calaa qabrin qabri korkiis laga dhisay aw ayrihi ama ayrkiibay uqasdayaan yadcuuna dalika kaagaw ayrihi laga dul dhisay qabri waxaan ahayn yadcuuna daalika kaagaas bay ayay u yeeranayaan baryayaan wayadbaxuuna lahu waa u gowracayaan yaquuluuna waxay dhahayaan inahu isagu yuqaribunaa ila allaahi allow noo dhoweynayaa zulfaa dhoweyn wayadfacu cana allaahu alla wuxuu noogaga celinayaa xaggeenna uu kaga celinayaa bibarakatihi kaa aan caabudayna barakadiisa shaygan aan u gowracayno oon u nadrayno oon u baanbaryayno barakadiisa alla nooga celinayaa shar wayadfacu cana allaahu alla xaggiisaalla waa naga celinayaa xaggeenna ka celinayaa bibarakatihi barakadiisa sababteeda ayuu uga celinayaa xaggeenna ashara sharta wayucdinaa waxbuu nagu siinayaa bibarakatihi barakadiisa wax nagu siinaya faqul sidaabay dhahaan oo mushrikiintu ay yeeli jireen haddii uu yiraahdo faqul waxaad tidhaahdaa sadaqta niyo runbaad sheegtay wahaadaakani huwa isagu ficlukum ficilkiinna weyaano cinda alaxjaari dhagaxda aad ku samaynaysaan walbinaa iyo dhismooyinka alladii kuwaas oo cala alqubuuri qubuurta korkooda ah qubooyinka qubuurta dushooda ah waxaad ka hoos samaysaan waa un intaa waayriha ay eyrkeed fahaadaakani aqara uu qiray ana ficlahum ficilkooda kan ah huwa cibaadatu lsnaami inuu yahay cibaadatu asnaam huwa almaluubu waana shayga marka laga rabay inuu fahmo macnaha waay faqradan sheekhu wuxuu ka cabiray uu leeyahay ninkan waa labo inuu yidhaahdo ma cibaadatul asnaamka ay caabudi jireen ma waxaad u malaynaysaa in la yidhaahdo in gaaladu ay mushrikiin alcarab dhagaxda iyo qoryaha iyo waxa ay caabudi jireen inay aaminsanaayeen inay wax abuuraan wax arsuqaan wax maamulaan hadduu haa ku yidhaha qur-aankii baa beeninayo oo aayaddii aan akhrinay haddii maya uu yidhaahdo oo waxay asnaamta ay caabudayaan waxay ku caabudayaan iyagu inahum yaqsiduuna khashabatan looxay u qasdaan alwaax aw xajaran ama dhagax bay u qasdayaan aw binyatan ama dhismo calaa qabrin laga duldhisay aw hayrihi laga duldhisay ama meel yani qabri ama wax kale laga duldhisay yadcuuna dalika kaagaasay marka baryayaan oo yadbaxuuna lahu waa u gowracaan mushrikiintu saasay ahaayeen yaquuluuna waxayna dhahayaan inahu yuqaribunaa ila allahi zulfaa waxaan aan samaynayn annaga allah bay noo dhoweynayaan wayadfacu cana allaahu bibarakatihi kan barakadiisaana alla uu nooga celinaya sharta wayucdinaa bibarakatihi waa wax nagu siinayaa waa inta ay dhahaan dadka ziyaaraadka shirkiga ah sameeyo ee qubuuraha booqdo marka ay qubuuraha maxaad u tegaysaan la yidhaahdo sanadkan siyaaradii sheekh hebel baan tegayaa waxaan u tegayaa buu ku leeyahay in aan nadarka soo xirto ama waxa uu ku leeyahay sanadkii hore baan nadarka xirtay muraadkii aan rabay waa helay xoolihii baan geynayaa qabrigii war xoolahan ma alla lagu weyneeya xoolaha noocaas oo kale taas soo been ma noqonaysa marka wuxuu ku leeyay sanadkii horeaan wax soo ladiray nader shardi baan kasoo xirtay shardigii waa helay wixii de xoolihii aan u ballan qaaday qabrigii oon weligii u ballan qaaday waa inaan iska keeno waxaa laga yaabaa qofka sidaa yeelayo wuxuu alla subxaanahu watacaala uu u ballan qaado inuu yacnii ama nadar ah ama ahba waajibaad alla uu saaray qofkaas inuusan u nuglayn baa laga yaabaa maxaa dhacay daa tira awliyadu ay soo qabanaysay haddaba aniga muraadkeygii waa helay buu kuleey haddaan keeni waayo halis baan galaa haddana khowf ayuu gela khowfu siri waxaan loo jeedinuba ka cabsanaya qabri ku dhex jiro soo ma garanin ee allihii abuurtay weynaa saa ugama baqaayo oo meeqo ballan buu ilaahay ku furaya subxaana been baa laga yaabaa inuu sheegayo waxaa laga yaabaa inuu samaynayo inuusan salaad tukanin baa dhici karto ilaahay kama baqaayo war cadaabkii alla daqiiqad kastoo kuu imaan karaa war orod oo salaaddii ku dadaal isdhihi maayo waxaa laga yaabaa kun jeer inuu siyaaraadkaas aado weligiis xajka uuna aadin lacagna u haysto suma garan qofkaasi marka ilaahayna wuxuu yidhi beytka imaaw weligaanuna marka meeshiisa unba u socdaa soo marka taasi kutusi mayso inuus all booskii alle inuu dhigay qofkan walow yownanba dhihin ilaahay isagaa isku mida gaaladaba ma dhihi jirin ilaahay iyo sanamka aan caabudayn waa isku mid ma dhihi jirin walidaalika qowluhu tacaala marka laakiin ficilkoodaasa ah walidaalika allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fi suurati shucaraa alla wuxuu leeyahay subxaanah watacaala qaaluu wahum fiiha yakhtasimuun tallaahi in kunna lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin baadi baan ku sugnayn markaan rabbulcaalamiin idinla simi jirnay sida la ogyahay mushrikiinta caalamka markay adduunka markay joogeen alle oo kale asnaamtu ay yihiin ma dhihi jirin bal allanba ugu dhowaanaynaa bayba dhihi jireen bal waxay dhihi jireen yacnii Eh, sida aan ogsoonnahay qur-aankuna uu tilmaamay eh, inay eh, risqiga iyo koonka yaa abuuray iyo alla abuuray ay lahayd bal waxaan axaadiista rasuulka ay qiraysaa sida xadiidkii muslim saxiix muslim ku sugnaa labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulk waxay dhihi jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikhu wamaa malak ma aynan simi jirin dhinacaas marka laga fiiri fiiri adaa wax milkiye isaga waxma milkiyaba tamliku huwa maa malaka isaga wama mil waxba ma haystaba weliba adaa iskalaho abuurtay bay leeyihiin haddana maca dalika aakhira waxay dhahayaan tallaahi in kunaa lafii dalaalin mubiin id nusawiikum birabbi alcaalamiin musaawaadka ay sameeyeen waxaa weeyaan cibaadada bay kula simeen marka tanuna waa lamid marka qofkii yiraahda anagu marka eh, ayb walidaalika marka eh, waxaad arkaysaa inay sidaasoo kale ay yeelayaan gawrici bay samaynayaan marka ma la dhihi karo ziyaaraadka shirki laguma sameeyo qofka yiraada annaga waa naqaanaa qofkaan aqoonin buu u sheegayamarka <clears throat> nadarkaasaa laga xirtaa oo xoolahaasaa lagu qalaa oo loogu talagalaa weliba haddii la yidhaha war xoolahan gurigaaga iskaga qal ee ilaahay u niyeysa haddaa rabto xag alle inaad ugu dhawaato maya may ilaa qabrigii la geeyo hadda maxaa meeshaas marka loo caleema saarayna waayahay wayamdaxuuna lahu yaquuluuna waxay dhahayaan inahu yuqaribuna ila allahi zulfaa allaynoo dha hadduu sidaa yidhaa wayadfac cana allaahu bibarakatihi alla barakadiiskan eh, barakadiisa ayuu noogaga reebaa oo noogaga celiyaa eh, sharta wayucdinaa bibarakatihi wa wax nagu siinayaa faqul waxaa tira sadaqta sidaa waa ahaye waa run wahaadaa kani huwa ficlukum ficilkiina weyn cinda alaxjaari dhagaxda aad ku samaysaan walbinaai dhismooyinka alladii kaas oo cala alqubuuri qubuuraha korkooda laga dhisay badaha qubuurahaas oo waxaad uma samaysaan idinkana qubuuraha qubooyin bay leeyihiin sooma gadan marka meeshaasaa marka waxaa laga yaabaa bal qubuur badan oo hadda siyaar loo tago ayaanba jirinba wax jiraba aan ahayn makduub ah oo lagu been sheegaa ninkan ninkan ku aasan eh, masar eh, bandaa magaalada la yidhaha ku aasan axmed albadawi la yidhaahdo lix boqol iyo xoogaagii wau noolaa bay dhaheen qarnigii toddobaad amase qarnigii lixaad aakhirkiisa ninka isagaa marka culummadeeda zuhaada ahaayo cilmiga badnaa ee owliyada alla ahaa waa la qoray taariikhdooda xilligaa nin marka meel masar oo kale a ku noolaay oo weyn ama andalus ama masar ku noolaa dhulkii yani culummada joogtay oo haddana aan la aqooninoo meeluu ku qoran yaha la waayay taariikhdiisa maxaad u malaynaya marka wax jira maaha shaydaan baa meeshaa u waxyooday shaydaan ayaa u waxyooday maxaa yeele taariikhdiisa wax laga sheegi lahaa taariikhdiisa ayaa la arki lahaa axmed shaakir saasuu leeyahay kitaabkan la yidhaahdo kalimat ulxaq sidaasuu ku dhahaa waana masri waana raadiyey buu yidhi taariikhdiisa waa waaye buu yidhi ninkaan marka waa la baciidsanaya meel masar oo kale nin caalimoo joogi jiray ama sheekh weyn oo caarif ahaa oo haddana aan la aqoonin meeluu ku dhashay iyo taariikhdiisa iyo ciddoo waxbaray iyo aan meelna lagu qorin oon kutub laga soo xigan karin oo dad dajaaliin oo iska beenlowyaalo ay iska warinayaan iyaga dhexdooda oo iska warinayaan waa wax qariiba wahaadaakani huwa ficlukum weyaan cinda alaxjaari walbinaa iyo dhagaxda alladii kaas oo cala alqubuuri marka dhagaxaad wax ku samaysaan markuu leeyaha la yaabay sababto ah qubuur badan ee la dhisay qubado laga dul dhisay baanba ahaynba marka dad aan waxba ku dugnaynba xataa walbinaa dhismooyinka alladii cala alqubuuri wagayriha fahada kani aqara wuxuu qiray ana ficlahu ficilkooda hada kan huwa isagu cibaadat lasnaami inuu yahay wahuwa almatluubu waana marka kii inuu qirta laga raray si uu u ogaado waaydan noqode qowluka qowlkaaga aada leedahay ashirku cibaadat lasnaam shirkigu waa asnaamtoo la caabudo hal muraadu kaniyahu ulajeedadaada ama muraadkaaga ma waxa ana shirka shirkigu makhsuusun bihaada in sanam la caabudo khaas ku yahay sanam in la caabudo ayuu khaas ku yahay miyaa warkaada hadalka uu leeyahay ashirku cibaadat lasnaam waxaad leedahay marka hal muraaduka ulajeedadaada ana shirka shirkigu maqsuusun bi kan ayaa lagu gaar yeelay oo ku gaaryahay miyaad ujeedaa oo shirki kaleba maba jira shirki oo dhan waa in sanam la caabudo dhagax inta la qoro wax laga sameeyo musawir lagu sameeyo taallo la sameeyo markaa loo sujuudo ka keliya miyaad u taqaanaa shirki wa ana alictimaada cuskashada cala saalixiina la cuskanayo wa ducaa'ahum baritaankooda la baryayo laa yadkhulu ma soo gelayo fii dalika kaagaas miyaa shirki ma soo gelayo fahada kani yaruduhu waxaa radinaya maa dakara allahu wuxuu alla xusay tacaala sareeyey fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku sheegay oo min kufri man duul kufrigooda ah tacallaqa ku dhegay calaa almalaaikati malaaigta ow ciise ama ciise aw saalixiina ama saalixiinta haddii uu yidha ani shirki waxaanu aqaana asnaam bis in la caabudano wax kaloo shirki ah ma leh waxaad ku tiraahdaa qur-aankii baa ku beeninaya maxaa yeele ilaahi subxaana watacaala waxa uu yidhi dad badan ayuu gaalo ka dhigay wuxuuna uga dhigay inay nabi ciise caabudaan iyo maryam waid qaala allaahu ya ciisa bna maryama anta qulta linaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah laba macbuud naga dhigta ma adaa yidhi ayb dad baa saalixiinta ayaguna sidoo kale ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatah wayakaafuuna cadaabah ina cadaaba rabbika kaana maxduuraa sidoo kale allah subxaana watacaala waxa uu tilmaamay aayaddii kale iyadana suurat lfurqaan wa yowma yaxshuruhum wamaa yacbuduuna min duuni illah fayaquulu aantum adlaltum cibaadii haulaai am hum dallu sabiil qaluu subxaanaka ma kana ynbagii lana an nattakhida min duunika min wliyaa walakin matactahum waaaba'ahum xataa nasuu dikra wakanuu qowman buura dad fiican bay ahaayeen dadkaasi marka iska beri yeeleen ilaah anaga taasi noola haboono mana yeelaynay dheheen inaan anaga ilaahayna laga dhigto waaya waxaa ka mida qowluhu tacaala waqaala nuuxu rabbi u yii yani alla subxaana watacaala waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasra dad saalixiina bay ahaayeen dadka sidaa loo caabudayey fahaadaakani marka yarudhu waxaa radinaya maa dakara allahu tacaala wuxuu alla ku sheegay fii kitaabihi kitaabkiisa oo min kufri man kufrigiisa tacallaqa ku dhegay oo ah, yani u qasday cala almalaaikati malaaigta aw ciisa aw saalixiin falaa budda marka waxaa qasaba an yuqira laka inuu kuu qiro ana man ashraka qofkii la wadaajiye fii cibaadatillahi alle cibaadadiisa axadan axad la wadaajiye alle min asaalixiina ka mid ah fahuwa shirku fahuwa wadaajintaasi fahuwa yani isagu ay lishraaku ashirku lmadkuuru waa shirkigii lagu sheegay fi lqur'aani qur'aanka lagu sheegay shirkigii qur-aanka lagu sheegay weyn hada huwa lmaluubu wahaada kanina huwa lmaluubu midka la doonayaba isaga inaad ogaato halkaasna marka wuxuu kugu sheegay waxaa laga soo helay qur-aanka oo laga soo dhex bixiyey dad saalixiina oo la caabuday dadkii caabudayna mushrikiin inay yihiin lagu xukumay oo gaalo inay yihiin lagu xukumay ayb marka inay mushrikiin yihiinna lagu xukumay inay dadkaasi marka ay mushrikiin yihiinna lagu xukumay ayb marka halkaa marka marka la joogo waxaad garanaya marka wuxuu ku yidhi marka haddii marka qur-aankii sidaa laga helay asnaam oo la caabudaa keliya marka shirkiga kuma koobna ha ka ballaaran yahay macnihiisu ha ka ballaaran yahay qofkii alla shay cibaado u ah cid kale alla la wadaajiyo min asaalixiina ka mida waa shirkigii qur-aanka lagu xusay wahada huwa almatluub lmasalati masalada sirkeedana waxa ay tahay annahu idaa qaala haddii uu yidhaahdo ana laa ushriku billaahi aniga alla lama wadaajinayo cidna faqul lahu waxaa ku tidhaahdaa wama shirku billaahi adu shirki ma samaysid soo ma ahan haa wama shirku billaahi marka shirkiga alle wadaajinta alle lala wadaajiyaa maxay tahay fasirhu lii ifasir sidaa ku dheh hadduu ku yidhaahdo fain qaala haddii uu yidhaahdo huwa shirkigu cibaadat lasnaami shirki cibaadat lasnaam waa nimaanaa laatay cusaca ah waa shirkigu waa cibaadat lasnaam faqul lahu waxaa ku tiraahdaa wamaa cibaadat lasnaami asnaamta oo la caabudaa maxay tahay fasirhaa lii ii fasirniyo asnaam la caabuda ii fasir waxaa laga wada sidooda wain qaala haddii uu yidhaahdo ana laa acbudu anigu ma caabudo ila allah allah mooyaane faqul waxaad tidhahda maa macnaa cibaadat illaah ilahay cibaadadiisa maxay tahay macnaheed fasirhaa lii ii fasir muran ma ahan yani waxaa say waxaa laga rabaa say baa la fahamsiinaya fain fasarahaa hadduu fasira bimaa bayantuhu siaan kuu cadeeyey fahuwa lmatluubu waa sidii la rabay qofka waxaad leedahay ani shirki ma sameeya sooma dhahaya ayb shirki maxaa la yidhaahdaa ii fasir haddii uu yidhaahdo haddana inta ka wareegto aniga ah, shirkigu hadduu ku yidhah waa cibaadat lasnaam wamaa sanam la caabudaa maxay tahay ii fasir wa sanamka la caabudaa maxaad moodaysaa in qof bani aadam taallaa laga dhigay loo sujuudo bismiya ma sujuud marka hadduu ku yidhaahdo maya ana laa acbudu ila allah niyo aniga ilaah keliya un baan caabudaa allah keliya ayb maa macnaa cibaadat illah marka cibaadada alle ii sheeg marka maxay tahay cibaada fasira alle ii fasir de cibaadadii hadduu kugu fasiro qasad inay tahay towxiid lqasdi waalab ilaahi subxaana watacaala oo qasadkaaga iyo ficilkaaga aad ku midayso oo qalban qalbi ahaan iyo jawaarix ahaan iyo dhawaaq ahaan waa sidii la rabay laakiin hadduu ku fasiro cibaadadii laftirkeedii sujuud iyo rukuuc keliya oo lagugu jiraa marka fain fasarahaa hadduu ku fasira bimaa bayantuhu waxaan caddeeyey fahuwa lmatluub wain lam yacrifhu haddaanu garanin fakayfa yadacii sideeba u sheeganayaa shay-an shay huwa laa yacrifu isaguna uunan garanayn shay uunan aqoonin warseed u sheeganaysaa ayaad leedahay shay adiga aadan aqoon u lahayn sideebaad uu fasiraysaa wain fasarahu hadduu fasiro bigayri macnaahu macnihiisa waxaan ahayn hadduu ku fasiro bayanat lahu alaayaat alwaadixaat aayaadkii cadcada ayaa u caddaynaya isaga fii macna shirki billaah ilaahay subxaanahu watacaala oo loo shariig yeelo macnaha loo jeedo aayadaha cadcad baa u cadaynayso wa cibaadati alawthaan asnaamtoo la awhaantoo la caabudo macnaheeda aayadkaaba u cadaynayo annahu ladii yafcaluuna waxayna ugu cadaynaysaa annahu isagu inuu yahay alladii midka yafcaluuna ay samaynayaan fii hada zamaani waqtigan bicaynihi laftirkiisa inuu yahay wa anna cibaadat allahi alla cibaadadiisa waxdahu keligii la laa shariika lahu hiya alatii waa midda yunkiruuna ay inkirayaan calayna annaga ay nagu inkirayaan wayasiixuuna minhu ay la qaylinayaan marka kamaa saax ikhwaanuhum walaalahood say u qayliyeen xayu qaaluu markay yihaahdeen ajcala alaalihata ilaahan waaxidan ina hada la shayun cujaab sheekhu marka uu kule sirulmas'ala waxa ay tahay qofka in la weydiiyo waxaad ii sheegtaa la yidhaahdo hadduu ku yidhaaho ana laa ushriku billaah shirki maxay tahay ii fasir hadduu cibaadat lasnaam uu ku fasiro waxaa tiraa cibaadatul asnaam ii sheeg laftirkeedaba maxay tahay haddii uu ku yidhaahdo anuu alla keliyaan caabudayaa waxaa tiraa maa cibaadatullah alloo la caabudaa maxay tahay yani cibaadatullah iyo shirki cibaadatllahi cibaadat lasnaam cibaadat lawthaan cibaadat lasnaam maxay kala tahay waxaan ujeedaa cibaadat ullah iyo cibaadat lawthaan yani dadkii cibaadatullah waxay moodayaan sujuud iyo rukuucdhis oo wuxuu ku leeya yaa ilaahay keyrkiisa caabudo ana ilaahay imaga u sujuudo keyrkiisi alla leen u sujuudayo kuleeya cibaadadii macnaheedii qaasir buu ka yaho sujuud iyo rukuuca u haystaa baynamaa alla uu yidhaha ducaa huwa alcibaada oo istiqaasadii ay cibaada taho man yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshif suuca wayajcalukum khulafaaa alardi ailaahu maca allah laleeyahay oad arkaysaa yani sidoo kale nadarku uu cibaado yahay wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fain allaha yaclamu oo alla uu leeyahay yuufuuna binadri wayakhaafuuna yowman kana sharuhu mustaiira gowrac waa cibaado fasalli lirabbika wanxar raqbad waa cibaado inaa ila allahi raagibuun faidaa faraqta fansab wa ilaa rabbika farqab khawfku waa cibaado inamaa dalikum shaytaanu yukhawifu wliyaa'ahu falaa takhaafuuhum wakhaafuunii in kuntum muminiin ani iga cabsada hadaad muminiintihiin maxabadu waa cibaado min man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xub illaah wladiina aamanuu ashadu xuban lilah walow yara ladiina dalamuu id yarawna alcadaaba ana alquwata lilahi jamiica waana allaha shadiid lcadaab maxabadii waxyaabahaaso dhan waa cibaado cabsida waxaan ujeednaa midda abiiciga ee qofka ku beeran ma aha libaaxa iyo ka baqayo kale ama ka baqayo xabadoo kale iyo ma aha waxaa weyaan cabsida la sheegaya waa khawfu siri qalbigaaga qalbi ahaan inaad uga baqdo cid aan alla ahayn qof kaa maqan asbaaba wax kugu dhiba aynan asbaabtii alla ugu talagalay aanay oolin haddana inaad ka baqayso ayb ood leedahay yani jinnigaani maalan waxaas ugu ridayaa kanbu ugu ridayaa ood baqdin ka qabto oodan allana ka baqaynin inaad maalan haddaad yani qof maqbuuro qabri ku jira inaad ka cabsato oo isagoo qabrigii ku jiraa waxaad leedahay haddaad ilaahay adeecdo isaga ka tagto waxa isaga meeshiisa lagu sameeyo aad ka tagto caawo sariirta igu imaanaya anuu hurdaayo markaasuu iqabanaya saas u yeelayaa qisas ayaa lagaaga sheekaynayaama aad ka ictiqaadisaba awliyadu tasaruf weyn inay leeyihiin sida ninkii yidhi oo kale shiikh awliya ku sheegayo ka faalloonaya markaasu wuxuu yidhi waxaa ka mida karaamaadkiisa haddii uu doono maalinba wuxuu yidhi dhulka degmadan degma aad iyo aad u weyn degmadan aa u ujeedin inaan gediyo iyo inaan koobkan dhulka yaallo aan gediyo waxa ii sahlan degmadan inaan gediyo waana waxa ay sheegeen malagtu ardullaahi sharqan wakarban wain shitu afnaytu lanaama bilaxdatin manaaqibka ay ku taallaa haddaan doono khalqigoo dhan baan baabi'inayabiiqsian ku baabi'ina aniga wa amri amrullaahi in qultu kun yakun amarkaygu waa amar alle haddaan kun dhaho yakun waaba iska ahana say alla isku mid laga dhigaa marka waxaa weyaan marka weliba tashbiih baliiqa ah weyaan wa amrii amrullaahi aadaatu tashbiih baa la gooyey waa tashbiih baliiq ah marka qofkan oo kale marka de heerkaas gaaray inaad ka cabsato markuu tira ninkan magaalada dhan oo gadin karaan cabsi ka qabto maya hadhow marka khawfka waa cibaadada marka leeraa waxay ku leeyiin maxaa uga cabsanaysaa libaax maxaa xabad uga cabsanay isku mid ma ambiyada ilahi waa baqi jireen waxyaabaha asbaabta leh waa ka baqi jireen faharaja minha khaa'ifan yataraqab laakiin cid ay uga cabsan jireen ayb cid iyagoo ka maqan haddana ay ka baqayaan qalbi aan uga baqayaan fa khawfu siri maya ma jirin taas hadaad alla la wadaajiso cid kale bis meeshii la rabo inaad alla uga baqdo yani bileyb a uga cabsato iyada iyaysan uga cabsan ayagu ugama cabsanayan ilaahay bileyb laakiin shayaadiintooda bileyb ay uga cabsanayaan wadaad qaarad kale joogo ka baqaa waa ii jeeda hadda way arkaay ay ku leeyihiin rabbigii arkaayeyna ma ka baqaayo marka qofka ama ilaahay buu caabudaa subxaanahu watacaala ayb marka halkaa weyaan marka meesha marka cibaadana waxaa loo yaqaanaa insujuudiga rukuuc shirkina waxaa loo yaqaanaa sanam in loo sujuudo bis ayb fain fasarahaa marka hadduu cibaadadii ku fasira bimaa bayantuhu wix aan soo cadeeyo in alqasdu atacaluqu cala asaalixiin waalqasdu ilayhim bilcibaadati inay cibaado tahay arinta oo la caabudayo kuwa haduu sidaa marka fain fasar ahaa bimaa bayantuhu yani qasadka iyo tacaluq inay cibaado tahay fahuwa lmaqluubu waa sidii la rabay wain lam yacrifhu haddaanu garanin ou aqoonsan waayo fakayfa yadacii shay-an sideeba wuxuu sheeganayaa huwa laa yacrifuhu aanu garanaynin isagoon garanaynin isagoon garanaynin isagoon waxba aqoonin see marka iskaga u sheegan karaa marka waxaas oo ilaahay baan caabudaa cibaadana ma aqaanta see u sheeganaysaa markuayahay wain fasirahu hadduu fasira eh, macnaahu bikayri macnaahu macnihiisa waxaan ahayn bayanat lahu laayaat lwaadixaatu ah, bayanta lahu laayaati alwaadixaati aayaadkii cadcadaadaad u cadaynaysaa marka adiga haddii bayanat la yidhaahdana bayanat lahu laayaat lwaadixaatu aayaadkaaba u cadaynaya isaga fii macna shirki billaahi macnaha ashirku billaah wa cibaadati lawthaan cibaadat lawthaan macnaheeda waxay u cadaynayaan marka aayadaha waadixa ah ee cadcad baa waxay u cadaynayaan fii macna shirki billaahi wa cibaadati alawthaan annahu inuu yahay kaasi alladii midka yafcaluuna ay samaynayaan ay falayaan fii haada zamaani waqtigan waxa ay samaynayaan bicaynihi yani shaygaa laftirkiisa cibaadatu lawthaan waxa hadda ay ku kacayaan ay samaynayaan inay tahay dad dhan baa waxaa la yidhi nin sheekha kitaab culammadii hindiya ahaa sadiiq xasan khan eh, ayaa wuxuu sheegay xaj bay usoo socdeen doon weyn markab weyn bay saarnaayeen doontii baa duufaan ku kacdayo dadkii dhammaan marka meesha saarnaa ay doonta la saarnaa isaga uu maqlaaya nin kastaa gobolkiisa iyo tuuladiisa weligii ku duugnaayba u yaartay wax ilaahay u yeertaa la waayey soo wax ariib ama ah dad muslimiin xaj u socdo xajku waxaa weyaan waa calaamatu tawxiid waay ah. wax la aqriyo dhan waa wada tawxiid labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariilabayk allahuma labayk labayka laa shariika lak ilaa shariikanta mushrikiintaa dhihi jireen labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulk laa shariika lak waxaa ka buuxa laa ilaha ilah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku lahu alxamdu yuxyi wayumiit wuhu calaa kulli shayin qadiir tallaabo kastoo la qaada towxiid maca daalik maba fahamsanaba waxa iyagu dadkaani nacam duufaana ku kacday yaa fulaan yaa fulaan yaa fulaan yaa ya allah wax dhahayba markaasa waxaan idhi buu yidhi marka ilaahu kuwaan xalnaha ka reebin kuwii halkan kugu xasuusa waaye meel dhanbay kugu xasuusanayaan male mushrikiintii marka waa ka daran yihiin haddii la dhaho kuwaas marka miyaa la dembaabay marka lama dembaabin sababtoo ah mushrikiinta ilaahay wuxuu sheegay markay duufaantaasoo kale ku kacdo waxa ay caabudaano dhan waa ka dhumi jireenba allah keligii bay caabudi jireen waidaa masakum duru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyaah falama najaakum ila albari acradtum waxaa kaloo alla yidhi faidaa rakibuu filfulki dacow allaha mukhlisiina lahu ddiin day koraan doomaha allay baryayeen oo duufaani ku kacdo kuwan laakiin sidaa maha iyo aayaad kaloo fara badan waidaa hashiyahum mawjun kaulali dacow allaha mukhlisiina lahu ddiin falama najaahum ila albari faminhum muqtasid iyo aayadii oo kale wajarayna bihim biriixin ayiba wafarixuu biha jaaءatha riixun caasifun wajaءahum اlmowju min kuli makani wadanuu anahum uxiiطa bihim dacow allaha mukhlisiina lahu ddiin lain anjaytana min hadihi lanakuunana min ashaakiriin qofkana xaaladaas been waaba iloobaaba run iyo ay tegaysaa xaaladaas dheeldheelay u dhahayeen iyo jeesjees iyo maba u dhihi karaanba nin duufaani ay hareerayso mowd yaqiinsaday see marka dheeldheel wax ugu dhahayaan marka waxau yidhi marka anahu ladii midkan inuu yahay yafcaluuna ay samaynayaan fii hada zamani waqtigan bicaynihi nafsad ahaantiisa wa ana cibaadat allahi alla cibaadadiisa waxdahu laa shariika lahu keligii la caabuday soon cibaadada cid kale xol loogu daraynin hiya alatii waa midka yunkiruuna calaynaa annaga ay nagu inkirayaan weeyaan war alla keligii bari war alla keligii u nadar alla keligii u gowrac markay dhibaata ku hasay yaa allah dheh kaas weeyaan midka tawxiidka dhabta ah waana kay nagu inkirayaan cibaadatullaahi waa taas oo cibaadada alla sujuudiya rukuuc kuma koobna sida sujuudda cid kale inaa u sujuuddo aan lagugu ogolayn ayaan lagugu ogolayn markay dhibaato ku hayso xaajo adag ay kugu dhegan tahay oo bani aadam qudro ulena bani aadamna sabab una u noqon karin inuu ku fakiyo waxaa weyaan inaad u yeerato maaha cidaan joogin iyo cidaan kufakin inaad cid kale u yeerato maahane bal waa inaad allah u yeerato alistiqaafatu billaahi tacaala inaad samayso war alle keliya uqaylsa qaylse haddii lagu yidhaahdo maaha inaad tiraahdeed markaa dadka inaad ku inkirta ma taas marka weyaan cibaadada dhabta amarka ah nacam oo alla subxaana watacaala la caabudo ayb wa ana cibaadat allahi waxdahu laa shariika lah hiya alatii waa mida yunkiruuna calayna ay nagu inkirayaan wayasiixuuna minhu ay ka qaylinayaan kamaa saaxa ikhwaanuhum walaalahood say u qayliyeen xaysu qaaluu markay yidhaahdeen ajcala alaalihata ilaahan waaxida ayagu marka nabiga calayhi salaatu wasalaam dhahaa war wixii cibaadaha alla keliya u khaalis keligiis ceed kale caabudinina waxaan aad ku dhegantihiin joojiyo dhaafa markaas iyaguna marka waatay qayliyeen mushrikiintii ay yidhaahdeen ajcala alaalihata macbuudiyaalkii miyuu ka dhigayo ka yeelay ilaahan waaxidan hal macbuud ina haadakani la shayun weyaan shay cujaabun layaab leh waxaan waa layaab bay dhaheen saasay kuwaanuna waa layaab diin cusub waay kuleeyihin war ilaahay keligiis alla keligii wax u gowrac alla keligiis yani wax u nadar alla keligii marka u qaylsoma diin cusub ah qur-aankeeda ka buuxdaaya fain qaala haddii uu yidhaahdo marka inahum iyagu lam yakfuruu ma ku gaaloobin biducaai lmalaaikati malaaigta u yeeshada ay u yeeranayeen ay baryayeen walambiyaai ambiyada bariidda ay baryayeen kuma aanay kufrinin taa darteed wa inamaa kafaruu waxay way gaaloobeen lamaa qaaluu markay yidhaahdeen almalaa'ikatu banaat ullah markay dhaheen malaa'igta waa gabdhihii alle markay sidaa yidhaahdeen bay kufriyeen hadduu ku dhaho ile dad badan baa loogu sheekeeyaa moogtahay waxaa laleeyahay mushrikiin alcarab ee waxay ku gaaloobeen waxay ictiqaadsanaayeen almalaa'ikatu banaatullaahi taasay ictiqaadsanaayeen wanaxnu anaguna lam naqul ma dhihin ina cabdlqaadir walaa hayrahu iyo hayrkiiba ibnullaahi wiilkii alle weeyaan ma aanan dhihin sheekh cabdulqaadir iyo kayrkiiba ibnullaahi ah annagu ma aanan dhihin seed marka noo kufrisiinaysaan marka faljawaabu jawaabtu marka waxay tahay anna nisbata alwaladi waladka nisbayntiisa ilallaahi alla loo nisbeeya tacaala sarreeyey kufrun waa gaalnimo mustaqilun gaarkeeda ah qaala allaahu tacaala alla waxa uu yihi qul waxaad tidhaahdaa huwa shanigu shaniga weyn waxaa weeyaan allaahu alla axadun mid keliya weeyaan rububiyaduu ku keli yahay magacyadii tilmaamahon wanaagsan buu keli ku yahay cibaadada la caabudayuu keli ku yahay allaahu alle assamadu weeyaan waa midka loo qasdo oo makhluuq dhan xaajaadkoodu ay ula qasdaan waalaxadu axadna alladii midka weeyaan laa nadiira lahu wax u dhigmaa aanu jirin wasamaduna almaqsuudu waa ka loo qasdo filxawaa'iji danaha loola qasdo macaani kalena waa lagu macneeyey waayahay faman jaxada haadaa kan qofkii diido faqad kafara waa kufriyey walow lam yajxad yaanuba diidin aakhira rasuule sheekhu fahm daqiiq ah buu ku siinaya nacam aad daqiiq wuxuu ku leeyahay dad baa waxay yidhaahdeen shirkiga mushrikiin alcarab waxay ku kufriyeen waxaa weeyaan almalaa'ikatu banaatullahi inay dheheen taasay ku kufriyeen ee yacni qasadka ay u qasdayaan malaa'igta iyo yacni asnaamta ma aha waxay ku gaaloobeen markaasu sheekha wuxuu rabaa inuu yidhaahdo war ilaahay oo welad loo nisbeeyaa sidiisay gaalnimo u tahay ilaahay subxaanahu watacaala aan loo qasdin xawaa'ijta iyo aan loola qasdina dad kale cibaadaadka loola qasdana sideeda iyadana kufri ku tahay qofku marka aaya hal suurad baana isku sheegaysa labadaba qul huwa allaahu axad waxaa tiraa shaniga weyn waxaa weya allahu alla axadu weyaan wax u dhigma maleh wuxuu alla waaxid ku yahay marka inuu abuuro inuu wax abuuray wax maamulo oo islamarkaana yacni oo wax milkiye maaliga keliya ee jira yacni khaaliqa keliya ee jiro mudabirka keliya ee jiro inuu alla yahay waxaa kaloo alle keli ku yahay cibaadada loo qasdo makhluuqu ay ula qasdayaan isaga keligiisa xaq u leh soo ma garanin waxaa kaloo keli ku yahay asmaada iyo sifaatka laysa ka mid li shay asmaadiisa iyo sifaatkiisa kelibuu ku yahay wax u dhigmaa ma laha maca allaahu samad alla waa midka xaajaadka loola qasda haddana allaahu alla asamad weeyaan midka xaajaadka makhluuqa ay ula qasdaan waay dadkuna qaarkoodna markada markay dhibaato gaarsiisay ula qasdaan kuwana waxaa weeyaan dawcan ay ula qasdaan waa muminiinta muwaxidiinta ah halkan marka waxaa kuu taalla adiga kadib waxaa aayadda ku xigto allahu samad lam yelid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad somaga ilaahay ma dhalin lama dhalin wax kufana haddaad tiraahd aayadda inta dambe suuradda inta dambe waa rumaynayaa ilaahay waxaan ictiqaadinaya inuuna waxba dhalin la dhalin wax u dhigma aanu jirin laakiin intii hore allahu samad aad ka tagto ama ah, qul huwa allaahu axad allahu axad aad ka tagto ood ilaahay kayrkii aad ula qasado xaajaadkaagii allihii sanadka aa inta ka tagto cid kale aa ula qasado maxay noqonaysaa marka waa ku gaaloobaysaa man soo ma garan walow haddaad doonto inta dambe rumaysnaba marka kana waa gaalnimo gaar kana waa gaalnimo gaara weyn haddaad xaajaadka alle keliya ula qasadood laakiin ilaahay ibni u nisbayso waa gaaloobaysaa saad u gaaloobaysaa marka nimayo fahamkii baa idinka si kale idinka abu faman jaxada haadaa qofkii kan diiday faqad kafara waa gaaloobay walow lam yajxad yownanba diidin aakhira suurati suuradda aakhirkeeda oo alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad hadduu doono yownan diidin ha qirsanaado laakiin allahu samad iyo axadiyada alla keligii uu yahay cibaado uu ku yahay haddii au qofku uu diidan yahay oo cid kale uu inuu cibaadada la wadaajinayo cid kale uu xaajaadkiisa uu ula qasdayo amwaad iyo ula qasdayo hadduu doono midda sideeday gaalnimo u tahay haddii la doono midda kale yaanu dhihin hadduu doone uma qaala tacaala alla wuxuu yidhi lam yelid walam yuulad lama dhalinlam yelid ma dhalin walam yuulad lamana dhalin ah. faman jaxada haadaa qofkii kan diida faqad kafara waa kufriye walow lam yajxad yownanba diidin awala suurati suuradda awalkeeda waa isku xiran yihiin marka marka meelahan oo kale dad badan waxaad arkaysaa shay goonidiisna kufri u ah mid kalena uu gooni kufri u yahay iyay isdhexgelinayaan oo waxay ku leeyihiin yani shaygan markuu iskiis gaalnimo u yahay kanna uu iskiis gaalnimo u yahay mid kamida ninkii sameeye gaalnimadii waa sameeyey markaas waxay ku leeyihin mid bay diidayaan marka gaalnimo inay ka timaado gaalnimadii bay marka waxay ku koobayaan midka kale dad badan hadda waxaa jira gaalnimadiiba ku koobayo qofku ilaa uu gaalnimada raalli uga noqdo oo uu madhabka madaahibta kufaarta oo tasxiixiyo oo u sax u arko oo raalli ku noqdo o jeclaado inuusan muwaalaad inaan lagu kufrininba inaan muwaalaad gaalo la muwaaleeyo oo yani hiili hool laga dhigto oo garab laga dhigto oo yani muwaalaadkii culammaausalaf wax ku gaalaysiinayeen yay waxay ka dhigayaan in muwaalaadka lagu gaaloodaa keliya ay tahay marka uu qofkaas gaalka diintiisa oo jeclaado raallina oo ka noqdo bis oo yacnii haddii muslimiintii hadduu ku gacan siiyo in diinta islaamka la baabiciyo gaaladii oo uu ficlan ugu gacan siinayo qowl ugu gacan siinayo maya mayaylehnaan waxaa la fiirinaya qalbiga inuu ka jeclaado iyo in kale waa laba waxoo kala gaara marka in madaahibtooda la tasxiixiyo iyo mudaaharatuhum ضد almuslimiin waa laba yani naaqid oo kala gaar aha sheekh maxamed ibn cabdilwahaab markuu ka hadlaayana nawaaqid alcashara laba naaqid buu ka kala dhigay laba naaqid ayuu ka kala dhigay marka dadbay fahamkaas aad ugu yarqalloocaa wqaala allahu tacaala alla waxau yidhi ma takhada allaahu min waladin ma takhada allaahu alla ma samaysanin min waladin ay waladan walad ma samaysanin alle mintaana waa zaa'ida weeyaan waxay gashay marka eh, nafyi bay gashay waziida fii nafyin washibhi kamaa libaaqin min nafar eh, ti saas u dhihi jira waziida fii nafyin washibhi kamaa libaaqin min nafar ma اtakhada allahu alla ma samaysanin min waladin ay waladan ma samaysanin allah subxaanahu wa tacaala fafaraqa waa kala geeyey alla bayna nawcayn labada nooc waa kala geeyey wajacala kulan mid kasta wuxuu ka dhigo minhu iyaga kamida kufran mustaqilan gaalnimo horteeda oo gaarkeeda abuu ka dhigay in alla walad loo nisbeeyana waa gaalnimo gaara in alla subxaanahu watacaala aan cibaadada loola qasdinna waa kufri gaara kanaa kufri kanaa kufri sooma garanin in alla walad loo nisbeeya waa kufri gaarkiis ah in alla aan xaajaadka iyo cibaadaadka loola qasdinna waa kufri gaarkiisa ah marka in laisdhexgeliya maaha oo la yidhaahdo ma ah qofka aanan dhihin ilaahayani qofka aan alle ibnullaahi eh, aan u nisbaynin qofka alla subxaanau watacaala aan u nisbaynin ibni wiil aan u nisbaynin ama aan owlaad u nisbaynin kaa isagaa marka in la yidhaahdo eh, ma gaaloobaya in la dhaho ma ah wain kaana wuxuu doonaba ha sameeyo soma kasin oo shakhsigaana waxa weeyaan hadduu all ibni u nisbeeyo waa gaaloobayaa walow habeen iyo maalin ilaahay ha barya hadduu doono qofkii aan alla baryin oo ilaahay kayrkii baryaayana sidiisa u gaalnimo u tahay walow yacni alla yaan u nisbaynin awlaadi mid kasta waa kufrigiiso gaar labada in laga wada fogaadana weeyaan wa qaala allahu tacaala alla waxau yidhi wajacaluu lilaahi alla waxay u yeeleen shurakaa bay u yeeleen shurako shiriigyaalay u yeeleen aljinna ayay u yeeleen fafaraqa alla waa kala geeyey bayna alkufrayni labada kufri waa kala geeyey labadii kufri marka alla waa kala geeyey wajacaluu lilaahi alla waxay u yeeleen shurakaaa bay u yeeleen aljinna jinni ayay alla u yeeleen fafaraqa bayna alkufrayni labadii gaalnimo marka waa kala geeyey labadii gaalnimo wdaliilu calaa hada wdaliilu daliilka calaa hada kan aydan noqoda waxaa weyaan ana aladiina kuwa kafaruu gaaloobay biducaai laati laata yacnii baritaankooda kuwii ku gaaloobay maca kownihi weliba laata oo ahaa rajulan nin saalixan saalixa lam yajcaluuhu ma aynan ka yeelin laata ibnallaahi wiil alla kama aynan yeelin waladiina kuwii kafaruu gaaloobay bicibaadati ljinni jinniga cibaadadiisa iyo caabudidiisa kuwii ku gaaloobayna lam yajcaluuhum ma aynan yeelin kadalika sidaas la-eg nacam oo jinnigii kama aanan yeelin ibnullaahi wakadalika alculamaau culammadii aydan noqday wajamiicu lmadaahibi madaahibta dhammaanteed alarbacati afarta ah yadkuruuna waxay sheegayaan fii baabi xukmi lmurtadi marka la joogo ana muslimka idaa zacama haddii uu ku andacoodo ana lilaahi alle waladan walad inuu leeyahay fa huwa murtadun weyaan hadii uu cibaadin ashraka billaahi alla haddii uu shirki u sameeyo oo cid kale la wadaajiyo cibaadadana fahuwa huwa murtadun murtad weeyaan fa way kala geynayaan bayna anowcayni labada nooc kala geynayaan labada nooc way kala geynayaan fa way kala geynayaan bayna nawcayni labada nooc labada nooc marka waa maxay qofka hadduu alla walad u nisbeeyana waa murtaday dhaheen hadduu alla keyrkii oo cibaadada la wadaajiyaana waa murtad waa laba noocood mid walba ridadeeda gaarka ah ay leedahay fa yufariquuna bayna noocayn labada nooc way kala geynayaan wahada kanina wahaadaa midkani fii gaayat alwuduuxi weyaan walidaalika culamadu waxay yidhahdaan qofku wixii uu ku ridoobay markauu rabo inuu islaamka kusoo laabto muxuu samaynayaa wixii uu ku ridoobay ayuu dib haddana yani cagsigeeda waxa uu ku ridoobay ayuu ka toobad keenaya shaygii ridada sababta u ahbuu kasoo laabanaya nacam marka waxaa dhici karta qofku inuu jamiicu sharaa'ic uu rumaysan yahay laakiinse baab ridada ka mida inuu galay ayaa dhici karto la dhihi maayo marka haddana wixii uu rumaysnaayo qofka yacnii ilaa uu wax kasto uu rumaysnaa uu ka beeniyo qofka ma gaaloobayo ma la dhihi kara nacam hal wuxuu ku gaaloobi karaa waxyaabo kalena waa rumaysnaan karaa gaalnimadu marka waa gaalnimo iyado mar walba laakiin maxaa laga rabaa markuu toobad keenaya buu ka toobad keenaya saasaa toobadiisuna ku ansaxaysa alimaam ibnulqayim badaa'ic ulfawaa'idka juska saddexaad fawaaidda faraha fawaa'id fara badan oo uu tirinaayo ayuu meeshaa ku keenay macam nin culimadii shaaficiyada iyo culamaad xanaabila nin ka mida ah ayaa dooday waxay ku ninkii marka waxaan u malaynaya inuu ilkiya alharaasi ayaa wuxuu yidhi uu keenayo ee qofka taariku salaadka ah waa gaal haddii la yidhaahdo muxuu kusoo islaamayaa haddii la yidhaahdo wuxuu kusoo islaamayaa inuu ashhaato dee shahaadada maalin walba waa dhaxaalo haddii la yidhaahdo maya wuxuu kusoo islaamaya inuu salaadii la yimaado salaadii say uga ansaxaysaa qof yacnii aan uga qof gaala maba ka ansaxayse markaasay u jawaabeenoo waxay yidhaahdeen qof kastoo gaal ah yani shayga qof waxa uu ku gaaloobo inuu qofkii wax ku gaaloobo waxyaabo kalena rumaysnaa wixii uu ku gaaloobay unbau dib u rumaynayaa ama uu la imaanayaa nacam saasoo marka ayaa towbadiisa iyo marka inuu shahaado ku dhawaaqa lagama raba inuu salaad tukada unbaa laga rabaa nacam oo salaaddii hadduu la yimaado shahaadadiina waa ku jirtaa salaaddii dabcan soo ma garanin <clears throat> wayna badan tahay taasoo kale qofka nebiga markuu caayoo kale ama ama yacni shay aaya hal aayadoo qur-aan buu diiday ayuu radiyey dafaca aayatan min alqur'aan inta kalena waa rumaysanaya buu yidhi waa u gaaloobaya maxaa laga aayadda inuu soo rumeeyo taasaa islaamnimadiisu ay ku xirnaanaysaawakadalika alculamaau culamada aydan noqde wajamiicu lmadaahibi madaahibta alarbacati afartaa dhammaantood yadkuruuna waxay sheegayaan fii baabi xukmi lmurtadi ana almuslima muslimka idaa zacama ana lilaahi waladan hadduu ku andacooday inuu alla walad leeyahay fahuwa murtadun weeyaan wain ashraka billahi hadduu alla la wadaajiyana fa huwa murtadun weeyaan fayufariquuna bayna nowcayni way kala geeyaano baaburidda waa ku kala geeyaan halkan waxaan garanaynaa sheekhu marka madaahibta afartaa ma ogola sheekhu yacnii madhab gaaroo wataa ee afarta madhab gaalo u arkaa waxaas dhan iska dacaayadu afkiisay ku taallaa ninka sheega unbay u taallaa madaahibta afartaa sheekhu waa yacnii waa yacnii waa ixtiraami jiray waa yaqaanay gaalo uba uunan arkin bal waa daliishan jiray aqwaashooda inuu cuskado yani istinaas ka dhigto weheshado waa samayn jiray bal isaga laftirkiisa madhabka uu bartay ee uu yaqaanay ee uu yani furuuc ahaan yani ama fiqih ahaan uu ictimaadi jiray madhabkii aabihiis iyo ay bareen uu ka bartay weeyaanu madhab alxambali madhabulxambali madhabka xambaligana afarta madaahib buu ka mid yahay ayb ee dadkan iyagaa waxaa weyaan mushkiladooda iyagay mushkilad haysataa waxay ku marka la joogo baabu usuulidiin anagu shaaficiye ma nihin ashaaciraan ahay baabulfiqi marka la joogo shaafici baan ahay buu kuleeyahay baabkan ay u yaqaanaan sulukiyaadka iyo waxaasna waxaan ahay buu kuleeyahay qaadiri nacam oo waayahay shaafici maa kaga dayatid dhammaan zaahid waa ahaa shaafici faqiih waa ahaa cilmu usuulidiinka kan ay u yaqaanaan ama ictiqaadkana shaafici waa lahaa ictiqaadkiisu ictiqaadkii salafku ahaa waa difaaci jiray xabsulfardi ninka la dhihi jiro la doodi jiray sidaan ogsoonahay ma ictiqaadkana ka qaataan marka nacam iyagii weyaan marka wax madaahibta qaybna yani qaybtii asalka ahayd ee muhimka ahaydna waa uga tageen madaahibtii afarta ahaa ee qaybtii kale marka waxaa weyaan furuucdiibay fiqigii bay ku dhegeen iyagii baa reerdhow marka waxay leeyiin madaahibtii baa haddana la diiday ku dhahayo waaya wuxuu yidhi marka wahadakani fii gaayat lwuduuxi weeyaan wain qaala haddii uu yidhaahdo alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alaa hooy ina wliyaaa allahi alla wliyadiisa laa khawfun cabsiya calayhim dushooda ma ahanin walaa hum ma ahanin iyagu yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonayo faqul waxaad tidhaahdaa haadakani huwa alxaqu xaqi weeyaan walaakin laa yucbaduun waa dhab awliyada alla ma tiiraayoonayaan waxay kasoo tageen ka tiiraanyoon maayaan kama cabsanayaan waxa ka horeeya waa sax alla awliyo waa leeyahay laakin fahaada huwa alxaqu weeyaan walaakin laa yucbaduun saasoo ay tahay laakiin la caabudi maayo cibaada ma gaarin lamana caabuday mana gaari karaan sidaas baad leedahay aayadda waa rumaynaysaa ilaa qur-aankii bay ku jiraan weli alla laftirkiisa alla rabaa yaa ah in la ogaado aayaddaas ii sheegto aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun mu'miniinta muttaqiinta awliye alla ah culimmada cilmigooda ku camalfashaa awliye ah alla ah imaamu shaafici abuu xaniifa waxaa laga wariyay inay yidhaahdeen in lam yakun ilfuqahaa'u min wliyaa illaahi falaysa lilaahi waliyun fuqahaadu diinta alla taqaanee ku camal fasho haddaanay ahayn owliyadii ilaahay ilaahay weli maba ku lega dhulka soo ma garanin awliyada lagu sheega marka waa dadka ahlucilmigu cilmigooda ku dhaqmo ku dhowrsado waa muminiinta mutaqiinta ah weyaan dadka qaarkood awliyada waxay u haystaan in lagu kala garto karaamo waxaa dhici karta oo ninkan weliga ah karaamaba inayska soo baahirin yaa dhici karto maxaa yeelay karaamadu waa ninkaani acmaashiisii uu samaynayo ajarkeedii oo qayb ka mida ah adduunka loogu soo hormarinayo walidaalika dadkii salafka amaba ah jeclaynba inay karaamo ka soo daahirto waxay u arki jireen hadday karaamo adduunyada uga soo daahirto waxay u arki jireen karaamo karaamo inay ka soo daahirto yani waxay u arki jireen salafkii xasanaadkoodii oo loo soo hormariyey ayay u arki jireen marka ma jeclaa jirin axsanaadkooda aakhira inuu uga horeeya ayay <clears throat> ka jeclaan jireen karaamada midda kale waxaa weyaan waa un laba xaaladood un weeyaanoo labada xaaladoodee karaamada waxaa weeyaan xaala waxaa weeyaan imaa in mu'miniinta loogu gargaarayo wa imaa yacnii karaamada waxaa weeyaan in qofka yacnii xujadii alla subxaana wa tacaala in lagu caddeeyo sida ay ahaydba mucjizadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo mucjizatu rasuuli sala allahu calayh ali wasalam waxay ahayd nebi mucjisada la siiya laba unbaa loo sii jiray imaa in xujada alle aad ay uga caddaato oo bayina ay u noqoto ama imaa waxaa loo siin jiray eh, midda labaad in mu'miniintii dhib haayo ilaahay subxaana wa tacaala gargaar oo uga dhigo walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam eh, mucjizaadkiisa marka aad fiiriso mar muslimiintu ay dhibaato ku jireen oo biyo la-aan ku dhacdoo kale ayaa gacantiisa biyo ka burqa jireen mar kale waxaad arkaysaa yacnii in quraankii iyo kale mucjizaadkii gaalada in la tusaayo dayaxiyo kale dhambalmay iyo in lagu tusaayo yani nebigan inuu xaq yahay tanaa daliil o waa taas <clears throat> soo ma garan karaamadii marka haddii laakiin la yidhaahdo qof gaara inuu ku shaqaysto oo damba ka dhigto karaamada waan ku shaqaystaa uu yidhaahdo waxa karaamo loo keeno maba ahba khawaariqulcaadaadkuna afar baa loo qaybiyaa karaamaat dabcan dee culummadu waa sheegaan oo sheikhulislaam ibnu taymiyana waasidiyada waa ku sheego afar baa loo qaybiyaa qayb waxaa la yidhaahdaa mucjizo ambiyada waxyaabaha caadada ka baxsan weyaan qayb waa mucjizo nebiyadaa la siiyaa ee taxadi baa la socda iyada carar yaa tanoo kale samayn karo ayaa la socoto qayb waxaa weyaan iyadu marka waxaa la yidhaahdaa qayb waa mucjizo qaybna waa karaamo karaamada muminiinta mutaqiinta ah la siiya owliyada allah ee qaybta wax taxadiya lama socdo cariyaas ayaa keeni karo ma dhihi karo qofka tan saddexaad waxaa la yidhaahdaa istidraaj ayaa la yidhaahdaa istidraajku marka waxaa weyaan qofkii oo macsi ku jiro dembi ku jiro mubtadica ayaa khawaariqul kasoo daahirayso ama gaalba ahba falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay inaan u furno yidhi ilaahay markay ka tageen wixii lagu waaninaya fataxnaa calayhim abwaaba kulli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun marka iyo dajaal dajaaloo kale hadda maxaa waxaa ka soo daahiraya khawaariqulcaado ah xadiikii nawaas ibni samcaan lagu sheegay dajaal waa weli allamaa laleeyahay maya khaariqulcaado weliga ayay ku sirin qofkaa la fiiriyaa qofka karaamada waa ka bax qofka yani ay ka soo daahirtay shaygan caadada ka baxsan haddii uu yahay qof taqi ah oo mu'min ah oo xalaal miirto ilaahay ka cabsada karaamo saasaad markaa ictiqaadinaysaa qofaan salaad tukanin oo naagaha wadadooyinka ku salaamo oo naagaha dhabarka ka dharbaaxo oo haweenka la qalwoodo weliga aadan jamaaco masaajid ku arkin hadday ka soo daahirta ka warran wax yacni aan caadi aan ahayn istidraaj baad ku daraysaa sababtoo ah nin intaasoo sana masaajid agdeganon weligii lagu arkaynin muxuu noqonaa marka waa munaafiq marka uu yeeryahay soo ma kasin taana marka in la ogaado midda kale waxaa weeyaan irhaasaadka irhaasku waxaa weeyaan waa waxyaabaha qofka nebiga ah kasoo daahiro inta aan lasoo dirin ka hor ayaa la yidhaahdaa karaamu adiga inaad khaariqul caado inaad ku miisaanta ma ahan laakiin xaqa xaqa kitaabka iyo sunnadaa lagu miisaamaa bal waxaa la wariyey leyt ibnu sacad ayaa waxaa lagu yidhi ninkaan imaamu shaafici imaamu shaafici baa waxaa lagu yidhi leyt ibnu sacad baa wuxuu yidhi ninka yacnii ninka la yidhaahdo haddaan arko nin ahlu ahwaa ah oo yacni badda ku dul socdo ma aanan ka rumaysteyn waxa uu sheegayo badda dul socdo badda uu kor uga socdo markaasuu imaamu shaafici wuxuu yidhi amaa ina saaxibakum qad qasar saaxiibkiin waaba gaabiyey waa fududeeyeyuu yidhi amaa inii wuxuu yidhi low ra'aytuhu yatiiru fi lhawaa asagoo hawada ku duulaya haddaan arko yidhi maa qabiltu canhu kama aqbaleenuu yidhi marba hadduu ahlu hawaa yahay qofka marka daacada ilaahay lagu miisaamo waa walidaalika marka waa buubnaa iyo kanaan yeelnaa iyo mar haddaada jamaaco lagugu arkaynino salaad adoo tukanaa lagugu arag bal waxa lagugu faaniyaba ay tahay soddon sano ma tuka jirin isagoo weligiis tukanaa lama arag iyo <clears throat> wixii kaasoo daahiro annaga nama degaysid nacam wixii kaasoo daahiro oo caadada ka baxsani waxay noqonaysaa waa min baabi alistidraaj sanastadrijuhum min xayu laa yaclamuun <clears throat> saa weyaan karaamada marka owliyadu marka iyadu waa taasaa siyaabahaas ay marka ku sheegaan nacam hadduu sidaa marka ku yidha aayaddaa ku aqriyay faqul waxaa tira hada huwa alxaqu weeyaan wanaxnu laa nunkiru hada huwa alxaqu weeyaan walaakin laa yucbaduun laakiin awliyada lama caabudo taasaan kuu sheegaya ani nacam si kastoy awliye u yihiin cibaadaba mana laha <clears throat> ayb oo cibaadadu marka iyagu lahaan maayaan waayahay ayb marka wanaxnu anaguna laa nunkiru inkiri mayno ilaa cibaadatahum cibaadadooda mooyaane macallaahi alla lala caabudo taa umaan diidayna wa ishraakahum baan diidaynaa shariigyeelid macahu alla lala shariigyeela iyaga cibaadada lala siiyo wailaa falwaajibu caleyka sida adig korkaaga waajibka ku ah waxaa weyaan xubuhum awliyada jacaylkooda watibaacahum raacitaankooda waliqraaru bikaraamaatihim karaamaadkoodaod qirato awliyadu diidan yahay karaama diidan yahay halkaani ku tagtay nacam dadka waa laga been abuuri karaa laakiin cilmi wax sheegi kara waa yaryahay qof cilmi le unbaa oo muwafaqa unbaa sheegi karo walaa yajxadu karaamaati lwliyaa ima diida ilaa ahlulbidaci unbaa diida wadalaalaati mooyaane wadiinullahi alla diinkiisana waa sadon mid udhexeeya weyaan bayna arafayni laba daraf wahudan hanuun weyaan bayna dalaalatayni laba baadi udhexeeyo waxaqun xaq weyaanoo bayna baailayni laba baail mar walba udhexeeyo wabilahi towfiiq wsal allah wslm cala nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi wslm